alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualif raximah اllah baabu اlmansuubaati min alasmaaء baabuu yahay asmaadii la nasbinayay ay hada baabu alasmaa ay hada baabu اlmansuubaati min alasmaaء kani waa baabkii looga hadlayey asmaadii la nasbinayay almansuubaatu mansuubaatku khamsata cashara waa shan iyo toban asmaada la nasbiyo waa shan iyo toban ismi weeye wa hiya iyaduna almafcuulu bihi mafcuulu bihi weeye wa minhu waxaa ka mid a mafcuulu bihiga almunaada munaada ka mid ah kamaa sayaati bayaanuh sida markaa cadayntiisu ay imaan doonto walmasderu masder baa ka mid ah wayusama waxaa lagu magacaaba masderka almafcuul almuطlaq magacaasuu leh wadarfu zamaan ayaa ka mid ah wadarfu makaan ayaa ka mid ah wayusama waxaa lagu magacaabaa labadaas mafcuula fiihi laba mafcuulu fiihi baa lagu magacaabaa oo mid kastoo ka mid a mafcuulu fiihi baa la ohanaya wاlmafcuulu liajlihi baa ka mid ah wاlmafcuulu macahu baa ka mid ah wاlmushabahu bilmafcuuli bih mafcuulu bihi kii lagu shabahay ayaa ka mid ah wاlxaalu xaal baa ka mid ah wاtamyiizu tamyiiz baa ka mid ah wاlmustathnaa mustathnaa ka mid ah wa khabaru kaana wa akhawaatiha kaanii walaalaheed khabarkooda ka mid ah wa khabaru اxuruufi اlmushabahati bileysa xuruuftii leyse lagu shabahay khabarkooda ka mid ah wa khabaru afcaal muqaaraba afcaal muqaaraba khabarkooda ka mid ah wasmu ina ina ismigeeda ka mid ah wa akhawaatiha iyo ina walaalaheed ismigooda wasmu laa laa ismigeedaa ka mid a ah alati laadaasoo linafyi ljinsi loo keenay in markaa jinsi dhan lagu nafiyo wataabicu baa ka mid ah kii raacayay lilmansuubi kii la nasbiyey wahuwa taabicaasi arbacatu ashyaa afar shay weye kamaa taqadama sidii soo hormartayba wuxuu ka soo baxay sheikhu raximah llahu tacaala almarfuucaatu min alasmaa asmaadii la rafcinayeybuu ka soo baxay halkan wuxuu ka bilaabayaa marka almansuubaatu min alasmaa asmaadii la nasbinaya ayuu ka bilaabayaa kadib buu sheegi doonaa almajruuraatu min alasmaa asmaadii markaasi la jarayey marka halkan wuxuu kaga waramaya mansuubaadkii wuxuu inoo sheegay asmaada la nasbiyo inay yihiin shan iyo toban ismi inay yihiin shan iyo toban ismi inay yihiin ayuu sheekhu inoo sheegay shan iyo tobankaasi waxay ku soo baxayaan mafcuulo bihiga marka la tiriyo keligiis oo markaa munaaduhu aan gaar loo tirin maxaa yeele munaaduhu waa qismu min almafcuuli bihi marka mafcuul bihi baa akow noqonaya masderkiina labuu noqonaya ayib magacaa asagaa leh almafcuul mulaq asagaa leh mafcuul waxaa loo leeyahay mutlaqun can ataqyiid wax qeyda lama socdo kuwa kale qeyd baa la socda mafcuulun fiihi liajlihi macahu bihi laakiin asagu wax taqyiida lama socdo waxba laguma qeydin marka waa muطlaqu can الtaqyiid taqyiidkii qeydkii ayaa laga sii daayey marka mafcuul bihi baa awal noqonaya thaanina waxaa noqonaya masderkii darfu zamaan iyo darfu makaan mid baa laga soo qaadaya inay isku mid yihiin magacaas khilaafo labado daraf baa laisku yiraahdaa saddex bay saa ku noqonayaan mafcuulu liajlihi afar buu noqonaya mafcuul macahuna shan buu saa ku noqonaya almushabahu bimafcuuli bih ayaa lix ah almushabahu bimafcuuli bihi waa ismiga ay markaasi asifatu mushabiha ay nasbinayso ba waxaa la yidhaahdaa mushabahu bilmafcuuli bih zaydun xasanu wajhahu zaydun xasanu wajhahu ismiga wajhahu waxaa la yidhaahdaa mansuubun yani waxaa lagu nasbiyey inuu yahay mafcuul bihi in lagu shabahay zaydun xasanu wajhahu mafcuul bihi toosa maahan waxaa lagu shabahaya mafcuul bihi baa lagu shabahayaa marka lix buu saa ku noqonaya xaaliya tamyiiz marka lagu daro sideed bay noqonayaan mustatnihii sagaal ayuu noqonayaa khabaru kaana akhwaatiha toban bay saa ku noqonayaan khabaru xuruuf mushabaha iyo khabaru afcaal muqaaraba iyo ismu ina iyo ismu laa iyo ataabic intaas marka lagu darana shan ayay saa ku noqonayaan shan iyo tobankaas ayaa waxaa loo yaqaanaa almansuubaatu min alasmaa asmaadii markaa la nasbinayay shan iyo tobanka inay yihiinna waxaa lagu ogaaday bilistiqraac tatabuc iyo dabagal markii la sameeyey ee waxaa la ogaaday asmaada la nasbiyo inay yihiin shan iyo tobankaas ayaa markaa lasoo taxqiijiyey ayib haddii laakiin labadooda raf la kala tiriyo oo mid kastaba gaar loo tiriyo munaadaha gaar loo tiriyo ayib intaas marka way ka badanayaan tawaabicda midba gaar loo tiriyo oo yani markaasi bedelkii iyo tawkiidkii nactigi iyo cadafki midba gaar loo tiriyo markaa way ka badanayaan lakiin qaabka hadda sheegnay marka loo tiriyo shan iyo toban ayay markaa isugu imaanayaan marka inta kale wada macruuf waa la garanayaa mafcuulu bihi isaga ka warrami doona baabka koobaad buu kaga warrami doonaa munaadaha ayuu ku xujin doonaa mafcuulu ayuu ka waramaya qaybo ka mida ah mafcuul bihiga oo ishtiaal iyo munaada ayuu ka warami doonaa kadibna kuwa kale ayuu ka warami doonaa marka mid kastaba baabkiisa ayaan ku arki doonaa insha allah baab mafcuul bihi mafcuul bihi baabkiisa hada maxalu wa mabxahuhu meeshii yani maxalkiisii iyo makaankii looga waramay waa halkan wa huwa mafcuul bihigu alismu ismu weeye aladii ismigaasoo yaqacu calayhi اficlu ficilku uu ku duldhacay naxu darabtu zaydan darabtu zaydan qaar ka mida kuwa waan soo marnay oo khabaru yani markaasi yani khabaru kana akhawaatiha iyo khabaru afcaal muqaaraba khabaru alxuruf almushabaha bilaysa ismu ina ismu laa kuwa waan soo aragnay marka intii aanan soo arag ayuu sheekhu marka ka warrami doona insha allahu tacaala baa mafcuul bihi wahuwa mafcuul bihigu alsmu ismu weye aladii ismigaaso yaqacu calayhi uu ku duldhacayo alficlu ficilka ku duldhacaya naxwu darabtu zaydan zayd baan garaaci wey warakibtu lfarasa faraskii ayaan fuulay weyan koray ayib wataqu llaha weeyaan yuqiimuuna asalaa weeye wa huwa mafcuulu bihigu calaa qismayni laba qaybood weeye daahirin mid daahir ah wa mudmarin iyo mid damiir ah faahiru daahirku ma taqadama dikru waa kii uu soo hormaray sheegitaankiisu wlmudmaru qismaani mudmarku laba qeybood weeye mutasilu mid mutasila naxw akramanii waakhawaatihi wamunfasilu iyo mid munfasila naxw iyaaya waakhawaatihi waqad taqadama dalika fii fasl mudmar ayuu kusoo hormaray arrinkaas halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximah اllah mansuubaadka kii koobaad oo ah mafcuulu bihi mafaaciishuna waa shan sida la yaqaano mafaaciil waa shan wey mafaaciiluhum ratib fasadir bmuطlaqi wahani bihi fiihi lahu macahu qad kamal taqulu darabtu darba zayda bisawtihi nahaara huna taadiibahu wamra'a nakal wuxuu leeyahay mafaaciishoodu yani naxwiyiintu mafaaciisha ay ka waramaan ratib tartiibi fasadir bimuطlaqin mafcuul muطlaq ku bilow wahani bihi waxaad ku xujisaa mafcuulu bihi ayib fiihi mafcuul fiihi ku xuji lahu mafcuul lahu mafcuul liajli ku xuji macahu mafcuul macahu ku xuji shantaas waa mafaaciishi weeye mihaaladooda taquulu darabtu darba taquulu darabtu adarba darbigaas mafcuul mulaqii weeye masderkii weeye zaydan mafcuul bihigii weeye taquulu darabtu darba zaydan bisawtihi mafcuul bihigi laftiisi weye laakiin xarfu jar ayaa markaasi ayuu yani ficilka ugu tacadilay ku gaaraya zayda bisawti nahaara waa mafcuulu fiihigii weeye taadiibahu mafcuul liajlihi weeye wamra'an mafcuul macahugii weeyaan marka mafaaciishu waa shantaas weeye mafaaciisha waxaa ugu asalsan almafcuul mulaq laakiin xagga isticmaalka waxaa ugu isticmaal badan almafcuulu bihi ayaa ugu isticmaal badan saasuu marka sheekhu usoo hormariyey likahrati isticmaalih ayaa markaas loo soo hormariyey oo wuxuu sheekhu yii wabadaa biha almusanifu liannaha alasl wagayruha maxmuul calayh wabadaأa biha bilmafcuuli bih liannahu axwaju ilى اcraab iltibaasi biاlfaacil liannahu akharu isticmaala waxaa loogu soo hormariyey mafcuulu bihi waxaa u baahan icraabta liannahu axwaju ilى اcraab iltibaasi biاlfaacili faacilka ayuu ku dheehan yahay wliannahu akharu isticmaala xagga isticmaalkana asagaa u badan mafaaciisha xagga isticmaalka asagaa ugu badan yani marka laakiin asaalatan midka ugu asalsan mafcuul mulaqa weeye wuxuu tacriifiyey sheekhu almafcuulu bihi ayuu inoo sheegay tacriifkiisa xagga luqada inooma sheegin xagga luqada waxaa la yihahdaa man waqaca alayhi اficlu mafcuulu bihi waxaa la yihahdaa man waqaca calayhi alficlu waa cidda ficilku ay ku duldhacayso ayaa la yihahdaa mafcuulu bihi ku duldhaca oo ku duldhacayo ficilku ha ahaato mid xisi ah mid xisi ah oo xawaasta lagu ogaanaya ha noqoto mid maxsuus ah oo xawaasta lagu ogaanayo ha noqoto sida darabtu zaydan darabtu zaydan zaydan waqaca calayhi darbu darbigii baa ku duldhacay wuxuuna ugu duldhacay xisan oo adiga arkaya ninkaas marka nabarka lagu dhufanayo adiga ujeeda ishaadaad ku arkaysaa marka waa xisan man waqaca calayhi اlficlu eh, xisan waxaa la mid a ah, eh, darabtu camra darabtu caliya dhamaan waa yaqacu caleyhi ficlu xisaan kadalika waxaa la mid ah inuu markaasi ficilka ku duldhaco macnawiyan si macnawi ah man waqaca calayhi ficlu xisan aw macnawiyan macnawigu waa sida tacalamtu masala tacalamtu almas'alata masaladii baan bartay masaladii ayaan bartay tacalumku marka aada masalada baratay tacalumku wuxuu ku duldhacayaa masalada laakiin shay maxsuusoo la arkayo maahan waa shay macnawi ah caqli ahaan lagu garanayo ficilkan tacalumka inuu ku duldhacayo mas'aladan waa shay caqli ahaan iyo macno ahaan loo garanayo shay laakiin xis ahaan aada u garanaysid maaha waxaa la mid ah labada mithaal oo markaasi dambe wاtaquu اllaha wayuqiimuuna الsalaa yuqiimuuna الsalaa yuqiimuuna الsalaa ama aqiimu الsalaa sida nusa qaar ay qorayaan aqiimu الsalaa lafdigaas allah iyo lafdigaas aلصalaaة yaqacu calayhima alficlu laakiin macnan macno ahaan ayuu ugu duldhacayaa ismiga lafdiga allah haddii uu dhaco mawduc mafcuulu bihi hadduu dhaco culimadu waxay ku isilaaxeen inaan la oran mafcuulu bihi taaduban in la yidhaahdo ismun mansuubu calى اtacdiim sidaas ayaa markaasi macruuf ah ismun mansuubun cala taciim lanna mafcuulu bihi waa kii falkan lagu sameeyey wey kii falkani uu ku duldhacay oo lagu sameeyey ayuu noqonaya mafcuulu bihi marka in la yidhaha ilaah baa mafcuulu bihi ah oo fal lagu sameeyey arinkaas waa laga edabsanaya marka taaduban baa waxay yidhahdeen culimadu waa inuu qofku carabkiisa ka ilaaliyaa is asmaa ullahi hadday dhacdo mawdic mafcuulu bihi in la yihahdo mafcuulu bihi in laga ilaaliyo la yihahdo ismun mansuubun cala tacdiim saas ayaa markaasi isilaax ahaan culimadu ay isticmaalaan afarta miaal darabtu zayda warakibtu faras labada hore waa zayd iyo alfaras waqaca calayhima alficlu xisan ficilka baa ku dul dhacay labada dambe wataqu llaha allah iyo asalaana waqaca calayhima alficlu laakiin macnan macnahaan ayuu markaas ugu dul dhacay markuu sheekhu ina leeyahay xagga isilaaxa markuu tacriifinaya wuxuu yihi kaasi waa xagga luqada xagga isilaaxa alsmu ayuu ku tacriif alsm ism marka laleeyahy waxaa baxaya ficilkii iyo xarafkii labaduba way baxayaan ismigaas waxaa soo gudagelaya ismigii sariixa la ohan jiray zaydan muxamadan caliyan waxaa kaloo soo gudagelaya kii muawalka ahaa ismigii muawalka muawalka waxaa weeye xuruuf masaadir iyo waxa ka dambeeya waxa laga soo dhalaaliyo ayaa waxaa loo yaqaana ism muawal wa an tasuumuu waxaa laga soo xariraya masder sawm ayaa noqonaya sawm ayaa kasoo baxaya sawmkaa ismi sariixa maahan waa ismu awal ah an taquumuu qiyaam baa ka soo baxaya an tajlisuu juluus baa ka soo baxaya an taktubuu kitaabaa ka soo baxaysa soo waadix maaha an taqra'uu qiraaca ka soo baxaysa masderkaasi waxay u yaqaanaan muawal bay u yaqaanaan sariix maaha marka ismiga waxaa loo qaybinaya marna wuxuu noqonayaa sariix waa ka badan marna wuxuu noqonayaa muawal marka alismu marka laleeyahay ficli xaraf way ku baxayaan wuxuuna shamlisanayaa ismigii markaasi sariixa ahaa iyo ismigii muawalka labaduba wuu shamlisanayaa marka la yihahdo aladii yaqacu calayhi ficluna waxaa baxaya dhammaan mafaaciishii kale ayaa baxaya marka la yihahdo aladii yaqacu calayhi اlficlu dhammaan waxaa baxaya mafaaciishii kale ayaa baxaya marka laleeyahy wuu ku duldhacaya yaqacu calayhi اficlu ficilka baa ku duldhacaya marka laleeyahay wuquuc ficligaasi waxaa loo jeedaa yani tacaluq baa ka dhexaynaya tacaluq ayaa ka dhexaynaya yani ficilkii iyo ismigan ayaa waxaa ka dhexaynaysa calaaqo ayaa ka dhexaynaysa sheekhu inooma sheegin yaa nasbinaya ficilkii waxaa nasbinayaa waxaa weeyaan ficil ama waxyaalihii sida ficilku camalfali jiray ayaa markaasi nasbinaya wuxuu sheekhu inoo sheegay inuu qeybsamayo inuu qaybsamayo oo laba qaybood u qaybsamayo labada qaybood oo kale ah daahir iyo damiir ismiga daahira waa la garanaya waa ismigaas magaca caadiga ah wey daahir mudmarna waa magacuyaalkii wey magacuyaalkii weeyaan daahirku waa miaalada uu soo sheegay zayda darabtu zayda rakibtu lfarasa itaqu llaha wayuqiimuuna asalaa marka asalaa iyo allah iyo alfaras iyo zaydan afartuba waa asmaa aahira waa ismi muuqda ayib mudmarkii baa soo haray mudmar waa magacu yaal waa la isticmaalaa magac iyo magacu marka mudmarku magacu weeye magacyaalkaasa laba u qaybsamaya mid mutasila oo caamilkiisa ku lamaan iyo mid munfasila oo caamilkiisa laga jaray midka mutasilkaa waa sida akramanii waa labiiyo tobanka hore aan usoo marnay dameerku soo marnay akramanii wa akramanaa labadaas waxay noqonayaan mutakalim shanna waxay noqonayaan mukhaatabo akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna shanna waxay noqonayaan ghaa'ib akramahu akramahaa akramahuma akramahum akramahuna marka akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna shanta waa mukhaaab akramahu akramahaa akramahuma akramahum akramahunana waa ghaa'ib labada waa mutakalim akramanii wa akramanaa labadaas waxay noqonayaan eh, mutakalim bay noqonayaan labiyo tobankaas waa damiiru mutasilu fi maxali naصbi mafcuul bihi damiir dhammaantii waa mebni oo mid mucraba kuma jiro sababtan waxay tahay horena soo aragnay damiirka waxaa binaha u keenay inuu xaraf shabahay xagga dhigaalka iyo wadcigana uu ka shabahay dhammaantiin marka wada mebni buu noqonaya ayb waxaa jira qeyb munfasila ah, dameerkii qeybta munfasilka waa labiyo toban iyaaya wa akhwaatihi buu ina yidhi iyaaya wa akhwaatihi iyaaya waa damiir munfasil ah oo markaasi mutakalim ah waxaad ku daraysaa iyana iyana baad ku daraysaa iyana ayaad ku daraysaa labadaas waa mutakalim iyaaya iyo iyana shanna waa mukhaatabo iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakuna shan dhawaaqaaibo iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahuna waa damiir munfasila kii horena wuxuu ahaa mutasil ayuu ahaa mutasilu bicaamilihi wa munfasilu can caamilihi ayuu markaasi u qeybsamayaa marka guud ahaan iyo markaa intuu sheekhu inoo tilmaamay intaasay noqonaysaa wuxuu sheekhu yii raximah llah wahuwa mafcuulu bihigu alismu ismu weeyi aladii ismigaasoo yaqacu calayhi uu ku duldhacayo alficlu ficilka baa ku duldhacaya wuquucu ficli calayhina waxaa loo jeedaa tacaluquhu bihi min gayri waasitati xarfin waxaa weye inuu ku tacaluqo asagoon xaraf usii maraynin ficilkii baa ku tacaluqaya ismigan asagoon xaraf usoo usoo maraynin bxayثu laa yucqal اficlu biduunihi ficilkii lama fahmayo la'aanti tacaluqaasi ha noqdo min xayثu alihbaat ama ha noqdo min xayثu annafyu in loo sugayo laleeyahay shaygani shayganu ku tacaluqaa min xayثu اihbaat iyo in laleeyahy shaygani shayganu ku tacaluqaa lakin calى sabiil الnafyi calى sabiil ihbaat waa sida darabtu zayda darabtu zayda zaydkaasi waa ismi ficilkan daraba u ku tacaluqayo tacaluqana waxaa loo jeedaa ficilkii baa toos yani markaas u gaaraya biduuni waasita wax waasito usii marayana ma ay jirto calaa sabiil ihbaat weeyaano darabtu zaydan waad sugaysaa zayd inuu darbi ku duldhacay nafyi haddaad geliso tirado lam adrib zaydana waxaa weeye ficilkan daraba ah wuxuu ku tacaluqay ismigaas tacaluqana waxaa loo jeedaa yani waa ku duldhacaya duldhacana waxaa loo jeedaa uu ku tacaluqaya asagoona xaraf usii maraynin maxaa yeelay macnihiisi ma waadix ma noqonayo ilaa la sheego lam adrib haddaad ka tirado lam adrib ma garaacin maxaadan garaacin weli ma cadda lakiin markaad tirado lam adrib zaydan ayuu manihii waadix noqonaya markaasuu macnihii waadix noqonaya lakin waa calى sabiili nafyi tacaluqaasi waa calى sabiili nafyi waa laga nafyinaya waa laga nafyinaya marka kaasuu noqonaya naxw darabtu zayda warakibtu faras wاtaqu اllaha marka darabtu ficlu wa faacil zaydana mafcuul bihi rakibtu اfaras rakibtu ficlu wa faacil alfaras mafcuul bih wاtaqu اllaha itaqu waa ficl amr mabniyu alى xadfi alى xadfi nuun wowguna waa faacilkii allahna isma mansuuba alى tacdiim yuqiimuuna الsalaa yuqiimuna ficl mudaaric marfuuc calaamati rafci hubuut nun uguna waa faacilki asalana mafcuul ayay noqonaysaa wa huwa ismigii mafcuulka ah calaa qismayna laba qeybood weeye daahirin mid daahira magac caadi ah oo muuqda wa mudmarin iyo magacu yaal faaahiru daahirkii maa iyo ladii kii wey taqadama dikruhu sheegitaankiis uu soo hormaray walmudmaru mudmarkiina qismaan laba qeybood weeye mutasilun mid ku lamaan bicaamilihi naxwu akramanii akhwaatihi akramanii wakhwaatihi ayb wa munfasilun mid ka soocan caamilkiisa naxu iyaaya wa akhwaatihi waqad taqadama dalik arinkaas waa hormaray fii fasli mudmar fas mudmar ayuu kusoo hormaray markaan macaarifta kasoo waramaynay ayuu sheekhu ka soo waramay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala walaslu fiihi ay fi lmafcuul mafcuul asal waxaa u ah an yataahara inuu ka dib dhaco can alfaacili faacil inuu ka dambeeyo ayaa asal ah naxwa waria sulaymaanu daawuuda wawaria sulaymaanu daawuuda waqad yataqadamu inuu hormarana way dhici kartaa cala faacili faacilkii ka hormaro jawaazan iska banaani ooga hormaro oo wujuban waajib noqosho waqad yataqadamu inuu ka hormara dhici karta cala ficli ficilka inuu ka hormaro iyo wlfaacili kama taqadama fi baab faacil saan kusoo aragna baabfaacil oo kale wa minhu waxaa ka mid ah maa udmira caamiluhu mid caamilkiisi la xadfi baa ka mid ah naxwu qaaluu khayra wa wujuba fii mawaadica halkan wuxuu ka warramaya sheekhu raximah اllahu tacaala axkaam buu leeyahay mafcuulu bihiga axkaamtiisa waxaa ka mid ah asal inuu leeyahay inuu ka dambeeyo faacilka walaslu fi lfaacili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila faacil asal wuxuu leeyahay an yatasila bicaamilihi caamilkiisa inuu ku lamaan yahay ayuu faacil asal u leeyahay walaslu fi lmafcuuli an yanfasila mafcuulna asal wuxuu u leeyahay inuu ficilka ka soocan yahay oo markaasi faacilkii uu kasii dambeeyo taasaa marka asal u ah asalkaa sheekhu inoo sheegayo mar wuxuu noqonayaa jawaas mid iska banaan buu noqonayaa sida miaalku sheekhu ina siiyey oo kale waa jawaas oo wawaria sulaymaanu daawuud waria waa ficil maadi sulaymaanu waa faacil daawuudna wuxuu noqonayaa mafcuulu bihi ayuu noqonayaa mar wuxuu noqonayaa dibdhacaasi inuu mafcuulku dambeeyo mid waajib ayuu noqonayaa mid waajib ah ayuu noqonaya marka waajibka noqonayo eh, waa sida in faacilkii mafcuulkii la kala garan waayo oo see loo kala garan waayey faacil iyo mafcuul iskuma eka marka la eego xagga xarakada isku xaraka maaha isku macnana maaha waxay isku dhehgelmi karaan labaduba markay mabni noqdaan labaduba markay mabni noqdaan waa isku dhehgelmayaan ama xarakadu muqadar ay noqoto daraba haada haada haddii la yihahdo kana kan garaacay dee haada haada wax kala saaraya ma jiro mid kastoo haada ah saalixun lian yakuna faacila wa saalixu lian yakuna mafcuula marka mid kastaba meeshti waa in loo daaya lagu yaqaan daraba aladii qaama amsi aladii kharaja amsi la garan keeba faacilkiya keeba mafcuulkiya marka haddii xaraka aysan jirin kala soocaysa waxay noqonaysaa in mafcuulkii la dambeysiyo wujuuban waxaa lamida ah in la yidhaahdo daraba musa ciisa daraba musa ciisa muuse ciisuu garaacay wuxuu aqbali karaa daraba ciisa muusa iyo daraba muusa ciisa mid kastaba inuu faacil yahay inuu mafcuul yahay u aqbali karaa maadaama lafsiga uu imaanayo mid kastaba meeshiisa waa in loo daaya mafcuulku waa inuu dambeeya waa waajib markaasoo kale waayo waxa lagu kala saari karaya markaas waxay noqonaysaa kana inuu dambeeyo kana soo hormaro mid kasta booskiis in la dhigo ayuunbaa lagu garan karaa hadday qarino meesha taalo iyo calaamad lagu kala soocayo taas waa caadi sida ardacati suqraa ardacat suqraa alkubraa ardacad waxay nuujisay alkubraa tii weyneyd asuqraa tii yarayd bay nuujisay haddii cagsi lagu sameeyo oo la yidhahdo ardacat asuqraa alkubraa markastaa midda wax ficilka samaysay waa alkubrada wey qadim aw akhir ayadaa wax samaysay ayadaa wax nuujisay markasta midda mafcuul ku duldhacay oo la nuujiyey waa asuqraa ama hormari ama dambaysii waxaa lamida akala muusa kumasraa muuse wuxuu cunay yani khudaarta la yihahdo kumasraha ayuu cunay ama kumasro hormar ama dib u rid laba gooroba isagaa mafcuulkiya kumasruhu xaalka noocaasoo kaleo qarino ay taalo qadim aw akhir ishkaal ma leh lakin ishkaalka wuxuu imaanayaa marka aysan meesha qarino oolin kala soocaysa meesha ma taalo qarino kala soocaysa lagu kala garto mafcuulki iyo faacilki xarakadina waa muqadar qarina meesha ma taalo xarakadina waa muqadar xaalka noocaasa mafcuulki in la dambeysiyo waajib bay noqonaysaa faacilkina lasoo hormariyo marka xaalkaas waa waajib kadalika waxaa lamid a ah hadii uu maxsuur noqdo sida inamaa daraba zaydu camran zayd wuxuu garaacay camarun buu garaacay marka camar wuxuu noqonaya maxsuurun fiih ayuu noqonayaa xaalka noocaas marka in dib loo dhigo maxsuurun fiih hadduu noqdo waajib ayay noqonaysaa inamaa daraba zaydu camran xaalkaas mafcuulka in dib loo dhigo waajib ayuu noqonayaa marka asalku waa inuu dambeeyaa asal dambeyntaasi mar waxay noqonaysaa jawaazan sida mithaalka una siiyey oo carabi ahaan wuxuu aqbali karaa wwaria daawuda sulaymaanu oo sulaymaan dib loo dhigo iyo waria sulaymaanu carabi ahaan ma diideyso wax maanico u diidaya ma jiro lakiin qur-anku sidaa kusoo aroray ayaa markaa loola imaanaya wuxuu kaloo sheekhu sheegay raximah llahu tacaala faacilku uu kasoo hormari karo oo mafcuulka u dhex karo bayna alficli waalfaacil lama u qaybsamaya jawaazan wa wujuuban mid iska banaan yani faacilk mafcuulka baa dhexda gelaya dhexduu gelaya bayna alficli ubayla alfaacil mar wuxuu noqonayaa jawaazan marna wuxuu noqonayaa wujuuban jawaazan waa sida daraba camran zaydun daraba camran zaydun zayd waa faacil camran mafcuul weeye daraba camran zaydun marna wuxuu noqon karaa wujuuban sida marka la xasriyo kale mafcuulkii maxsuur uu noqdo oo la yihahdo inamaa daraba camran zaydun faacilkiina u noqdo maxsuurun fiihi mafcuulkiina u noqdo maxsuur in lasoo hormariyo mafcuulkii ayuu noqonayaa wuxuu kaloo sheekhu sheegay waxaa dhici karta inuuba soo hormaraba hadda waxaan ka warramayna inuu dib u dhaco iyo inuu dhedhex galo bayna alficli walfaacil hadda wuxuu ka warramayaa inuuba kasoo hormaraba waxaa soo hormaraya mafcuulkiiba ficilkiiba kasoo hormaraya mafcuulka ayaa ficilkiiba kasoo hormaraya taasna waxay uqabsanaysaa jawaazan wa wujuuban jawaazan mid iska banaan iyo wujuuban mid waajib ah jawaazka waa sida camran daraba zaydun camra ninka camar ahaa daraba waxaa garaacay zaydun zayd baa garaacay camar mafcuul wey uuna soo hormaray taqadama al calaa ficlihi ficilkiisabuu kasoo hormaray ficilkiisa ayuu kasoo hormaray waa iska jawaas dib u dhig waxaad ohan kartaa daraba zaydun camran ama camran daraba zayd wuxuu noqon karaa wujuuban in lasoo hormariyo wujuubkaasi in lasoo hormariyo saddex mawduuc taqriiban ayuu waajib noqdaa in mafcuulka lasoo hormariyo ko haddii uu noqdo sadrualaam hadduu yeesho sadrualaam hadduu yeesho mafcuulkii in lasoo hormariyo waajib bay noqonaysaa waa sida ismu istifhaam buu noqday ismu shardi buu noqday in lasoo hormariyo waajib ayay noqonaysaa waayo shayga sadrukalaam kale yani markaasi awalka in la dhigo ayuu markaa waajibsanaya hadduu sadrukalaam yeesho wey waxaa lamid ah haddii uu noqdo damiir damiirkaas oo haddii dib loo dhigo itisaalkiis uu waajibayo sida iyaaka nacbudu sida iyaaka nastaciin iyaaka nukalim adaanu kula hadlaynaa iyaaka nacni adaan kuu jeednaa dhammaan iyaaka dib haddii loo dhigo nazuuruka nukalimuka nacbuduka nastaciinuka ayay noqonaysaa idan damiir dib haddii loo dhigo itisaalkiis uu waajibayo haddii uu noqdo mafcuulu in lasoo hormariya waajiba soo hor marka lasoo hormarinaya wuxuu ku faa'ideynayaa bacno uusan ku faa'iideynayn marka dib loo dhigo oo macnahaas muxuu yahay waa xasri xasri weeye oo iyaaka nacbudu iyo nacbuduka laba macnay kala faa'ideynayaan iyaaka nacbud wuxuu noqonayaa keligaa unbaan ku caabudaynaa cid kale caabudi mayno laakiin nacbuduka macnuu wuxuu noqonaya waan ku caabudaynaa bas waan ku caabudayna xasrigii marka lasoo hormariyo uu faa'ideynaya ma faa'ideynayo way qaacido waxay tahay taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiid اlxasra shay xaq u lahaa in dib loo dhigo haddii lasoo hormariyo xasri buu faa'iideeyaa marka nacbuduka xasri ma faa'ideynaya waan ku caabudaynaa bas nukalimuka waa kula hadlaynaa keligaan baan ku caabudaynaa marka macnaha xasriga waxay ku faa'ideyneysaa marka lasoo hormariyo marka marka mafcuul bihiga u noqdo damiir dib haddii loo dhigo itisaal waajibsanaya marka uu mutasilka yahayna macnaha uu faa'iideynayo markuu munfasilka yahay oo lasoo horumariyana macnaha uu faa'iideynayo uusan faa'iideynayn marka dib loo dhigo taqdiim baa waajibaya mawdica saddexaad waxaa weeyaan haddii uu u caynoobo mafcuulkii inuu kala fasliyo bayna amaa wa bayna fadi jawaabta dhacaysay iyo amaa in lagu kala fasliyo haddii loo keeno sida faama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar xaalka noocaasoo kale oo markaas mafcuulku u caynoobo inuu kala fasliyo bayna amaa wa bayna faa'il xaalka noocaas in lasoo hormariyo ayaa waajib noqonaysa horena waa usoo aragnay marka saddexdaa mawduucna mafcuulkii horumarkiisa waajib ayuu markaasi noqonaya wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacala wاlaslu fiihi wاlaslu asalka fiihi ay fi lmafcuuli asl waxaa an yataahara inuu ka dambeeyo can alfaacili faacilki naxو waritha sulaymaanu daawuuda waqad yataqadamu inuu hormara dhici karta cala alfaacili faacilki ka hormaro jawaazan banaani wa wujuban iyo waajib noqosho waqad yataqadamu inuu hormara dhici karta cala alficli ficil ka hormaro iyo walfaacili kama taqadama fi baab اfaacil saan kusoo aragnay baabfaacil oo kale min waxaa ka mid ah min amafcuul maa qeyb baa ka mid ah udmira la xadfay caamilhu caamilkiis la xadfay jawaazan iska banaanin loo xadfay naxwu qaaluu khayraa weeyaane wawujuuban waajibnima loo xadfay muwaadaca meelo ayaa waajib loo xadfay halkan wuxuu ujeedaa caamilkii ku camalfalay mafcuul bihiga mar in la xadfo ayaa markaasi banaan in la xadfo waxay noqonaysaa mid banaan marna waxay noqonaysaa in la xadf mid waajib ay noqonaysaa caamilka ku camal falaya saan soo sheegnayba wuxuu noqonayaa ficil ama waxyaalihii ficilka shabahaya ficil buu noqonaya ama ficil wax shabahaya ayuu noqonayaa xagga camalka waa sida masderkii waa sida ismigii faacil ismigii faacil buu qaataaye amilatu mubaalaqadii wahaakada waxyaalihi camal falayey oo kale ism faacilkii sida masalan zaydun raakibun farasan zaydun raakibun farasan zayd waa mubtade raakibna waa khabarkii farasan mafcuulu bihi faraska ayaa ku camal falaya raakibkan ismiga faacila ayaa nasbisanaya zaydun raakibun farasan ismu ficilkii sida masalan daraaki zaydan daraaki haleel oo ka daba tag zaydan zayd ka daba tag daraaki waa ismu ficil amar zaydan mafcuul buu ka dhiganayaa mafcuul bihi ayuu ka dhiganayaa waa sida acjabanii darbuka zaydan darbi waa masder acjabanii waxaa iga yaabi darbuka darbiga wuxuu noqonayaa eh, faacil waana masder kaafkaas waa faacilkiisii zaydana mafcuulkiisa ayuu noqonaya marka waxyaalaha camal fala oo masdarkii ismi faacilkii ismi ficilkii mafcuul bih way nasbinayaan ficilkii oo lagu yaqaana asaalatana wuu nasbinaya amhiladii hadda aan soo marray dhammaantood waxaa markaasi ku camalfalayay mafcuulu bihiga ficil baa ku camalfalayay dhammaan ficil baa ku camalfalayay kuwa hadda aan sheegaynana oo waxyaalihii camal falaya oo kale weeyaan haddaba caamilkaasi in la xadfaa dhacda xadafkaasu laba ugu qaybsamaya mar waa jawaaz marna waa wujuub asagoo jawaaza waa sida qaaluu khayra qaaluu waa ficli faacil khayra mafcuul bihi wey oo maxaa loo soo qadaraya waxaa loo soo qadaraya ficil iyo faacil anzla rabunaa khayra anzla rabunaa khayra waxaan laga fahmayaa aayadda maada anzla rabukum rabbigeed muxuu soo dejiyey maada anzla rabukum qaaluu khayra ay anzla rabunaa khayra khayr buu soo dejiyey marka khayrkan waa mafcuulu lficli maxduufi taqdiiruhu anzla weeyaan caamilka ku camalfalaya mafcuul bihiga mar wuxuu noqdaa waajib caamilka ku camalfalaya mafcuul bihiga mar wuxuu noqdaa waajib اlxadfi buu noqdaa kan waa jaa-iz weeyaan waajib alxadf wuxuu noqdaa fii mawaadica ayuu sheikhu yihi ma sheegin mawaadicdaas mawaadicdaas waa toddoba weeye sabcatu mawaadic ayaa waxaa la xadfaa mafcuul bihiga yani waxaa weeyaan caamilkiisa toddoba mawduc baa la xadfaa toddobadaa laba ka mid ah ayuu sheekhu sheegay oo yani markaasi labada baaba soo socdo ayuu ku sheegay waxaa lagu jamciyaa dhowr beyt wujubu xadfi caamili mafcuuli bih fi sabcati min almawaadic اlmathal washibhuhu wاlاkhtisaaصu wالnida taxdiiru igrا waاshtigaalu can camal waa toddoba mawdic wujubu xadfi caamili mafcuuli bih wujubu xadfi caamili mafcuuli bih fi sabcati min almawaadic اlmathal washibhuhu wاlاkhtisaaصu wالnida taxdiiru igrا waاshtigaalu can camal wuxuu leeyahay wujuubu xadfi caamili mafcuuli bihi caamilka mafcuulu bihiga in la xadfo inay waajib noqoto fii sabcatin toddoba mawduuc ayay waajib noqotaa waxaa ugu horeeya almathal mahmaahda ugu horeysa waa sida alkilaaba cala albaqar alkilaaba cala albaqar alkilaaba waad nasbinaysaa maxaad ku nasbisay waa mathal alkilaaba cala albaqar waa looda baqarulwaxshi baa loo jeedaa baqarulwaxshigii loogisihii baa loo jeedaay eyga ku daroo kusii daa macnu noqonaya marka alkilaabada mafcuul bihi waxaa nasbinaya ficilo arsil alkilaaba arsil alkilaaba cala baqr arsil baa nasbinaysa oo loo soo qadarayo idan marka in la xadfo waa waajib shibhu lmathal sida ahlan wa sahlan oo kale ahlan ay laqiita ahlan ahlan mafcuul bihi wey waxaa loo soo qadaraya laqiita ahlan wamarxaban waxaa weyaan eh, laqiita ahlan wa sahlan atayta yani markaa sahlan ama makaana sahlan marka yani ismigaas yani waxaa weeyaan ahlantaasi waa mafcuul waxaa nasbinaya ficil laqiita ficil iyo faacilkaas mafcuulka wuxuu noqonayaa ahlan marka kani mael maahan waa shibhu lmael baa la shibhu lmael waa mahmaah shabahaysaa kii hore mael buu ahaa alkilaaba cala albaqar asayfa dayacti laman waa mahmaah laakiin eh, ahlan wa sahlan waa kelmado la iska isticmaalo weeye waana mafcuulu bihi ficilkiina waa xadfan yahay waana waajib اxadf waxaan loo yaqaanaa shibhu اmathel baa la yihahdaa mathel buu shabahaya midka saddexaad waxaa weeyaan wujubu xadfi caamili اmafcuuli bih fi sabcati min almawaadic اlmathel wa shibhu wاlاkhtisaasu اkhtisaas yani ina macaashir اlanbiya laa nuurath ma taraknaahu sadqa sida xadiidka nabigu alayh الsalatu asalaam ina macaashir اlambiya macaashira waa la nasbinaya maxaa nasbinaya akusu baad soo qadaraysa akusu macaashir اlambiya waxay ohanaysaa naxnu macshara ulaab naxnu macshara ulaab macshara maxaa nasbinaya waxaa lagu nasbinaya ikhtisaas waa mafcuul bihi ficil baad soo qadaraysa akusu ah akusu baad soo qadaraysa akusu macaashira aulaab macaashira almujtamac naxnu macaashira almujtamac akusu baad soo qadaraysaa wاlikhtisaasu wاnidaa nidihii ismiga munaadaha asagaa inoo soo wado asaalata mafcuul bihi weeye yani markaad leedahay yaa rajula khud biyadii ya rajula rajulka mafcuul bihi weeyi oo ficilkiis muxuu noqonaya waxaa weye adcuu rajulan yaadana waxay naaib ka tahay ficilkii adcuu ahaa oo mafcuulka nasbinayay yaadana naaib ka ah marka waxay ka dhigan tahay adoo yidhi adcuu rajulan yaa rajulan markaad leedahay waxay ka dhigan tahay adcuu rajulan ismigan aad munaadaha ku sheegayso asaalat mafcuul bihi weeyaano waxaa nasbinaya adcuu baa nasbinaysa taxdiirun taxdiir waa sida alsad alsad alsad alsad ixdar asad alsd alkadib alkadib alkhiyaana alkhiyaana dhamaan ixdar baad usoo qadaraysa mafcuul bihi wey waxaa loo yaqaana taxdiir baa loo yaqaanaa iqra iqra waa cagsibu ku yahay taxdiirka waa wax lagu jeclaysiinayo alsalaata asalaa alabanata alabana ay ilzam asalaa ilzam alabana baa lasoo qadaraya waishtiqaalu can camal isagaa loo soo wada waa ismi laga mashquulay zaydan darabtuhu zaydan darabtuhu darabtu zayd baa soo qadar baad usoo qadaraysa darabtu zaydan darabtuhu darabtuhu zayda darabtuhu marka zaydkaasi waa laga mashquulay waxaad usoo qadaraysaa ficil oo ah darabtu zayda darabtu wahaakada marka mawaaduucda sheikhu inoo sheegaya laba ka mid ayuu sheegayaa kuwo kale loo arki doona insha allah marka laakiin haddii lasoo khulaaseeyo waa mawaaduucdaas waxa weeyaan mawaaduucda hadda aan sheegnay toddobada ayaa mafcuulu bihiga caamilkiisa la xadfaa wuxuu sheekhu raximah اllah waqad yataqadamu inuu hormaraa dhacda mafcuulkii calى اfaacili faacilka ka hormaro jawaazan iska banaani wa wujuuban iyo waajib waqad yataqadamu inuu hormara dhacdo calى ficli ficil ka hormaro iyo wfaacili kama taqadama fi baab faacil sidii kusoo hormartay baab faacil wa minhu waxaa ka mid a maa shay baa ka mid ah wa minhu waxaa ka mid ah min almafcuuli bihi maa qayb baa ka mid ah udmira la xadfay caamilhu caamilkiis la xadfay jawaazan iska banaanin loo xadfay naxwu qaaluu khayran weye qaaluu khayran qaalu waa ficl iyo faacil khayranna waxaa loo soo qadaraya anzla rabuna khayra mafcuul bihi marka ayuu noqonaya wa minhu udmira caamiluhu jawaaza qeyb waxaa ka mid ah caamilkiisii la xadfay jawaazan wa waxaa ka mid a ah maa udmira caamiluhu wujuuban qeyb caamilkiisii la xadfay wujuub fii mawaadica yani markaas meelo ayaa markaa la xadfay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala minha baabu ishtiqaal waxay ku xiran tahay hadal ka horeeye wa minhu waxaa ka mid ah mafcuul bihigii minhu ay min mafcuul bihi waxaa ka mid a ah. maa qeyb baa ka mida ah, udmira la xadfay caamilhu caamilkiisa la xadfay jawaazan iska banaani loo xadfay marka laleeyahy iska banaani baa loo xadfay yani waa la sheegi karayaa marka la doono ayaa la sheegi karaa naxwu qaaluu khayran weye wa wujuuban waxaa ka mid a ah qeyb caamilkiisa la xadfayo xadfan wujuuban xadaf waajib ah fii mawaadica ayuu waajib noqonayaa fii mawaadica meelo ayuu waajibaya minha waxaa ka mid a mawaadicdaasi baabu lishtigaal baabka loo yaqaano ishtigaalka ayaa ka mid ah wa xaqiiqatuhu ishtigaal xaqiiqadiisu waxaa weeye an yataqadama smun ismi inuu hormaro oo wayataahara canhu kadib dhaco ficlun ficil oo wasfun wasfi inuu kadib dhaco ficilkaas iyo wasfigaasoo mushtagilun ku mashquulay bilcamali camalfal ku camalfalayo fii damiiri ismi saabiq ismigaa saabiqa damiir uu leeyahay aw fii mulaabisihi yani waxa weeyaan mulaabiskiisa inuu ku mashquulo can alcamali uu ka mashquulo camalfal fi lismi saabiq uu ku mashquulo naxu zaydan idribhu weeyaan wa zaydan ana daaribhu alaana aw gadan weeye wa zaydan darabtu gulaamahu weeyaan wa qowlihi tacaala weye wakula insaani alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqihi weeyaan halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah اllahu tacaala ishtigaal maxaa la yidhaahdaa wuxuu noo sheegay tacriifkiisi wuxuuna ka cabiray xaqiiqatuhu yani xaqiiqatu ashay iyo xaddu shay iyo tacriifu shay isku mid bay noqonayaan wuxuu noogu tacriifay sheekhu inuu yahay yani haddii aad doonaysa inaad ogaato xaqiiqatu alishtiqaal waa inuu ismi hormaraa an yataqadama smun ismi waa inuu hormaraa ko ismigaa hormara waa inuu kadib dhacaa ficil ama wasfi ficil waa inuu kadib maraa ama wasf ficilkaas ama mudaaric ha noqdo ama maadi ha noqdo yani waxa weeyaan ama amar ha noqdo ku doonaba ha noqdo ficil waa inuu kadib maraa ama wasfi waa inuu kadib maraa wasfigaasi ism mafcuul ama ism faacil ama amhilaة mubaalaga saddexdaa mid ka mid a ayuu noqonayaa wasfi sidiisaba marka la sheego awsaaftu waa shan waa ismu faacil iyo ism mafcuul iyo amhilaة mubaalaga iyo asifaةu almushabahaةu bismi faacil iyo ismu tafdiil shantaas weeye marka hadda wasfigan uu sheegaya sheekh wuxuu ku kooban yahay ism faacil iyo ism mafcuul iyo amhilaة اmubaalaga ayuu ku kooban yahay marka waa inuu dib maraa ficil ama wasfi ficilkaas iyo wasfigaas oo ismigii hore kaga mashquulay inuu ku camal falo damiir u noqonaya ismigaa saabiqa fii damiir ismi saabiq wuxuu u jeedaa waa damiir u noqonaya ismigaa xagga hore lagu soo sheegay ama wuxuu ku mashquulayaa mulaabas mulaabis buu ku mashquulayaa mulaabisku waa ismi aanu arki doonaaye waa ismi daahira ayuu markaasi ku mashquulayaa ficilkii ama wasfigii ismi daahiru ku mashquulayaa laakiin ismiga daahirka ayaa waxaa loo sii idaafaynaya oo mudaaf ileyhi looga dhigaya damiir u noqonaya ismiga laga mashquulay marka intaa marka la helo ishtiqaal waa la hayaa halkaa marka waxay kala soo baxeen ishtiqaalku inuu arkaan leeyahay saddex rukn inuu ku taagan yahay saddex tiir inuu leeyahay bay kala soo baxeen oo la kala yidhaahdo mashquulun canhu iyo mashquul iyo shaakil saddexdaa tiir buu ku taagan yahay ishtiqaal marka la joogo ishtiqaal saddexdaa tiir ayuu ku taagan yahay mashquulun canhu waa laga mashquule iyo mashquul mid mashquulay iyo shaakil mid wax mashquuliyey mid waa laga mashquulay midna wuu mashquulay midna waxbuu mashquuliyey waxay ka dhigan tahay haddii fahamka loo soo dhoweeyo nin baa nin la ballamay meel buu ku sugayey meel ayuu kula ballamay ku sugayey kii lala ballamay oo u socda kii la ballansanaa intuusan gaarin ba dhexda wuxuu la istaagay mid kale mid kale xoogaa yar habsaamiyey kaa weli meeshii fadhiya oo sugaya waxaa loo yaqaanaa mashquulun canhu waa laga mashquulay waayo waktigii lala ballansanaa uu kadib maray idan waa mashquulun canhu waa mid laga mashquulay kasii socday oo yani markaa la hakiyeyna wuxuu noqonayaa mashquul waa qofka mashquulay kan la taaganoo wadada a ku kulmeenna waa shaakil waa mashquuliye saddexdaa tiir ayuu ku taagan yahay ismigaa saabiqa hormaray mashquulun canhum aldhaha waa kii laga mashquulay wasfigan iyo ismigan dib marayna mashquul baa ladhaha kii la mashquuliyey cidda wax mashquulinaysana shaakil baa la yidhaahdaa mithaalku wuxuu noqonayaa zaydan idribhu zaydan idribhu zaydkaas hore waxaa loo yaqaanaa mashquulun canhu waa laga mashquule zaydkaa saabiqa waa mashquulun canhu idrib ficilkana waa mashquulkii waa kii la mashquuliyey hudan damiirkana waa shaakilkii waa kii wax mashquuliyey saddexdaa tiir ayuu yeelanayaa marka intaa marka la helo waxaa la helayaa xaqiiqatu alishtigaal ayaa la helayaa damiirka wax mashquulinaya laabudda waa inuu u noqdaa ismigaa saabiqoo laga mashquulay waa inuu u noqdaa zaydan idribhu hudaas zayd bay u noqonaysaa meel kale waa inaysan u noqon ismigaa saabiqa oo laga mashquulay waa inay u noqonaysaa marka damiirkaas u noqonaya ismigaa saabiqa ayaa mashquulinaya ficilkii ama wasfigii ama waxaa mashquulinaya mulaabis mulaabis muxuu yahay mulaabis waxaa weeye waxaan mashquulaya ficilka ama wasfiga mashquulaya ismi daahiru ku mashquulaya laakiin ismigaa daahirka ah ayaa waxaa loo sii idaafeynayaa damiir u noqonaya ismiga saabiqa misaalkiis waxaa weeyaan zayda idrib ghulaamahu wey zayda idrib ghulaamahu zayd waa ismi saabiqoo laga mashquulay idribna waa ficilkii mashquula ghulaamna waa ismigii wax mashquuliyey ismiga marka mulaabis baa loo yaqaanaa mulaabis liannahu laabasa adamiira alcaa'ida ila ismi saabiq yan wuxuu dheehay oo ku darmay ee damiirkii u noqon lahaa ismigaa saabiqa ayuu dhehay ismun yulaabisu damiira ismi saabiq mulaabasadan waa waa laisku idaafeeyen baa loo jeedaa zayd eh, zaydan idrib gulaamahu gulaam waa mudaaf hudna mudaafu ilayhi fagulaamu laabasa eesh wuxuu mulaabaseeyey oo ku darmay maxay damiirkii idan kana mulaabas loo yaqaanaa ismigan mulaabasada ka dhexaysa maanta maxay tahay dhehgalan ka dhexeeya muxuu yahay waa mudaaf iyo mudaafu ilayhi gulaam waa mudaaf hudna mudaafu ilayhi weeye marka waa ismi daahira ayuu ku mashquulayaa wixii mashquulay wuxuu doona ha noqdee laakiin ismigiibaa waxaa loo idaafaynayaa damiir damiirkaasa wuxuu noqonayaa ismigii saabiq ahaa taasoo marka mulaabis baa la yihahda ismiga daahirka ku mashquulay mulaabis baa la yihahdaa haddii laakiin damiir caadi u ku mashquulo zaydan idribhu u noqdo xaalka noocaasa wuxuu ku mashquulaa la oranaya damiiru ismu saabiq ismiga saabiqa damiir u noqonaya ayuu ku mashquulay marka arkaantiisii waan aragnay sheekhu miaal inoo sheegay miaalada waxa wey zayda idribhu wa zayda ana daaribhu اlaana aw gadan markaan icraabayno zayda waxaan onaynaa mafcuulu bihi mansuubun calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi idrib waa ficil amar faacilku waa damiir mustatir anta hudna mafcuulkii weeye zayd haddaba waa laga mashquulay waxaa ka mashquulay ficilkan idrib ah ayaa ka mashquulay muxuu kaga mashquulay hudanuu kaga mashquulay idan maxaa la samaynaya marka malxal mar haddii caamilka ku camalfali laga mashquuliyey oo damiirkan uu ka mashquuliyey maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa in caamil kale loo soo qadaro oo la yidhaahdo idrib zaydan idribhu la yidhaahdo jimladan dambe marka oo idrib iyo faacilkeedaoo ku qarsoonoo anta ah iyo yahuuda mafcuulkii ah waxaa loo yaqaanaa jumla mufasira mufasira la yidhahdo waxbay fasiraysaa maxay fasiraysaa ficilka ismiga laga mashquulay ficilka loo soo qadarayo ayay fasiraysaa marka waxaad soo qadaraysaa idribta mid la mid a maadaama kii asaalatan lahaa kan uu yahay kani hadduu ka mashquulay haddaba mid lamida usoo qadar idrib zayda idribhu saasuu noqonayaa idan waxaad ohanaysaa waljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli mufasiraة laa maxala laha min alicraab maxay fasiraysaa jumlada hore idribtaan soo qadarayo iyo zaydkan jumladaas waxaa loo yaqaanaa mufasara waa tii la fasirayey tanna waxaa loo yaqaanaa mufasira tii fasiraysa maxaa loo sheegi waaye marka oo loo kulmi waaye loo oran waayey idrib zaydan idribhu maxaa loo oran waaye waxaa loo oran waayey culimadu waxay yidhahdaan almufasiru wاlmufasaru laa yajtamicaan aw almucawidu wاlmucawadu laa yajtamicaan waa bedel iyo kii bedelka laga ahaa ma kulmaan waa qaacida fiqigana axyaana loo soo qaato weeye waa qaacida naxwo ah fiqigana waa loo soo qaataa oo maala qofkii hadii biyi hadday ku adkaadaan oo maalan xubnihii meelo kamida ah ayaa markaas nabar kaga yaalaa la mayrayey xubnihii la mayrayay ayaa nabar kaga yaalaa muxuu yeelaya qofkaasi yatayamam tayamumkan ama booraysigan bedelun can eesh muxuu bedel ka yahay bedelun can ilmaa idan falaa yumkinu an yujmaca bayna aturaab oo bayna atayamum wa bayna alwudu oo madaahibta qaar baa yani waxay ku tegayaan in xubnihii inta fayawna la mayro inta kalena loo tayamumo marka waxaa lagu radinaya qaacida odhanaysa almucawad wاlmucawadu canhu laa yajtamicaan bedel iyo mid bedel laga yahay hal mar ma kulmaan hal meel isuma yimaadaan marka in la sheego la yidhaahdo idrib zaydan idribhu intaa hore la sheego waxaa weeyaan ma banaana limaada lianna kaas waa kii la fasiray la fasirihii wey kana waa fasirihii fasirihii la fasirihina hal mar lama kulmiyo waxaa la mida ah zaydan ana daaribuhu ana waa mubtade daaribna waa khabarkii ضارب مضاaف huna mضاaف ilayhi ayb aلآana waa ظarفu زamaan aw hadana waa la mid ku cadfantah waxaa lagu tacalujinaya daaribka ayaa lagu tacalujinaya waصfiga ah marka jumladan dambe ana daarib waa jumlaة mufasira waa jumlo wax fasiraysa laa maxala laha min acraab zaydka horena waxaan usoo qadarayaa waصfigan oo kale waxaa oranayaa ana daaribu zayda ana daaribuhu taa horena waxay noqonaysaa marka jumlaة mufasara waa jumladii la fasirayey ayay noqonaysaa alaana o kadr muxuu raaciyey sheekhu wuxuu u raaciyey waصfigu marka uu camal falayo waصfigu markuu camal falayo asal waxaa inuu al wato markuu camal falayo asal waxaa inuu al wato addaarib al inuu wato ashi haddii laga waayo al hadduusan wadan waa inuu markaa noqdaa xaal wax markaa taagan ama mustaqbal waa inuu tusiyaa macno xaal ama ah, macno mustaqbal waa inuu tusiyaa macno maadi waa inuu tusin marka alana oo qad saas u raacinaya maadaama daarib al usan sidanin oo daarib keliya uu yahay waa in lagu qaydaa alana aw gadan laakiin al hadduu sidan lahaa oo addaarib la odhan lahaa markaasi looma baahdeen in alana aw gadan la keeno looma baahdeen lakiin waxaa loogu baahday maadaama al aysan ku jirin daarib wasfigii waa inuu yahay xaal macnihiis wax markaa dhacay alana ama wax mustaqbala waa inuu yahay maadi inuu noqdo lama ogola khilaaf baa laakiin ku sugan saasuu shekhu marka alaan aw hadan ugu qeyday marka wuxuu inoo tusaaleyey ficil mashquulay iyo wasfi mashquulay wa zayda darabtu gulaamahu wuxuu noogu miaalinayaa ficilkii oo ku mashquulay mulaabis mulaabis damiir damiirkii mid loo idaafeeyey ficilkii oo ku mashquulay ayuu inoo miaaliyey zayda darabtu gulaamahu marka waa isla meeshii weeyaan haddii la oran lahaa zayda darabtuhu iyo zayda darabtu gulaamahu waa isla meeshii weeye wa culqaة xaasilaة bitaabicin ka culqaة binafsi اsmi الsaabiqi yacni damiirka wax mashquulinaya haddii ficilka lagu xujiyo iyo haddii meel dambe la dhigo waa isla meeshi marba haddii damiir laga dambeysay damiirkana ismigii saabiqa u noqonayo ficilka ha ku xigo mubaasharatan ama meelo dambe ha dhaco waa isla meeshii wey marka darabtu zaydan uu ka mashquulay wuxuuna ku mashquulay gulaam ismiga mulaabiska oo damiirkii loo idaafeeyey ulaam mudaafuuna mudaaf ilayhi zaydkan waxaan usoo qadarayaa wa ahantu zayda darabtu gulaamahu shaahid ku sugayd waxaa weeyaan wa kula insaanin alzamnaahu طaa'irahu kula insaanin waa laga mashquulay ismigaa nasbisan waa laga mashquulay waxaana ka mashquulay ficilka alzamna ah ficilka alzamna ayaa ka mashquulay wuxuuna kaga mashquulay damiirkaasi alzamnaahu ayuu kaga mashquulay laba mafcuul buu qaadanaya hudu waa kii hore daa'irahuna kii labaad weeye ficilkii marka ayuu qaadanayaa maadaama laga mashquulay ismigii saabiq ahaa waxay noqonaysaa in loo soo qadaro ficil kale ficilkaasoo lamida kan waxaa la odhanayaa waalzamnaa kula insaani alzamnaahu طaa'irahu kuladaasi mafcuulu lificli maxduufi yufasiruhu maa bacdah wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calى aakhirihi kula insaanin mudaaf ilayh alzamnaa ficlu wa faacil hudana mafcuulkii weeye طaa'irahuna mafcuul labaad weeye fii cunuqihi jaarihi majruur weeyaano waxaanu ku tacalujinaynaa alzamnaa ayaan ku tacalujinaynaa wa alzamnaa kula insaan alzamnaahu aa'irahu fii cunuq ayuu noqonayaa kadib sheekh wuxuu tilmaamay yani dhammaan ismigaasi nasbisan dhammaan waxaa nasbinaya ficil maxduuf ah oo waajibulxadaf ah oo markaasi uu fasirayo ficilkan dambe ama wasfigan dambe uu fasirayo wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa ishtiqaal xaqiiqadiis waxa waya an yataqadama smun ism inuu hormaro oo wayataahara canhu kadib dhaco ficlun ficil oo wasfun wasfi inuu kadib dhaco ficilkaasi wasfigaasoo mushtaqilun ku mashquulay bilcamali camalfal uu ku camalfalayo fii damiiri ismi saabiqi ismigaa saabiqa damiir u noqonayo damiirkiisa damiir u noqonaya loo jeedaa aw fii mulaabisihi ay fii mulaabisi damiir damiirka mulaabiskiisa kii mudaafka u ahaa damiirka ismiga saabiqa u noqonaya ayuu ku mashquulay can ilcamali camalfal buuna ka mashquulay fi lismi saabiqi ismigaa saabiqa ku mashquulo oo marka haddii laga jaro damiirkan haddii laga jaro wasfiga ama ficilka haddii laga jaro toos ismigii saabiqaaba ugu camal falaya naxu zaydan idrib oo kale weeye shaahidka waxaa weeyaan ficilka idrab ahaa ama idrib hudaasay ku mashquushay zaydna way ka mashquushay marka waxaa loo soo qadarayaa idrib zaydan idribhu wa zaydan ana daaribuhu alaana aw gadan zaydan ana daaribuhu اlaana aw hadan zaydka waxaa loo soo qadaraya ana daaribu zaydan marka mafcuul wuxuu noqonaya wasfiga lasoo qadarayo ana daaribu zaydan ana marka waxay noqonaysaa mubtade dambe daaribna waa khabarkii waa wasfi wuu camal falayaa faacilkiis waa damiir mustatir ah hudana mafcuulka bay noqonaysaa alaana aw hadana labaduba daarib baa lagu tacalujinaya jumladuna waa mufasiratun laa maxala laha min alcraab wa zayda darabtu gulaamahu isaguna waxa weye ficilkii wuxuu ku mashquulay hulaam yani markaas waxa weye ismigaasi daahirka ismigii baa loo idaafeeyey damiir wa qowlihi tacaala wey wakula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih ficilkii alzamnaa alzama ayaa wuxuu ka mashquulay mafcuulka kula insaanin buu ka mashquulay kula insaanin ayuu ka mashquulay marka maadaamuu ka mashquulay waxaa lasoo qadarayaa mid asaga lamida wakula insaanin alzamnaahu طaa'irahu fii cunuqih ficilkuna laba mafcuul buu qaadanaya wuxuu sheekhu yhi raximah اllah fanasbu fii dali kulihi nasbin la nasbinay fii daalika kaagaa lasoo sheegay kulihi dhammaantii kaainu wuxuu ahaaday mid ku sugan bimaxduufin mid la xadfay dhammaan waxaasi waxaa nasbinayaa mid la xadfay la xadfay xadaf xadafkaasoo wujuuban ah mid waajib ah maxduufkaasoo yufasiruhu uu fasirayo maa bacdahu waxa ka dambeeya waxa ka dambeeya fasiraya maxduufkaasoo yufasiruhu uu fasirayo maa bacdahu waxa ka dambeeya oo ka la xadfay mufasar baa la odhanayaa ka meesha joogana mufasir ayuu noqonaya wtaqdiir wuxuu noqonaya idrib zayda idribhu wa ana daaribu zayda ana daaribhu wa ahantu zayda darabtu gulaamahu wa alzamnaa kula insaani alzamnahu yani dhammaan misaaladu soo sheegay ayuu taqdiir u samaynayaa idrib zayda idribhu idrib zayda idribhu idribta dambe zayd bay ka mashquushay tii dambena waxay ku mashquushay hud ay ku mashquushay marka taa hore waxaa loo soo qadarayaa zaydka hore waxaa loo soo qadaray idrib idrib zaydan idribhu wa ana daaribun zaydan ana daaribuhu zaydkaas dhexda ku jira ayaa laga mashquulay oo ana daaribuhu wasfigaasa ka mashquulay idan waxaa loo soo qadaraya kii oo kale wa ana daaribun waa mubtadii khabar zaydan mafcuulkiisi weeye jumladan waa mid kale oo mufasiro ah laa maxala min icraab wa ahantu zaydan darabtu gulaamahu haddii waxaanu ku mashquulay uu noqdo mulaabis ama ismi daahira haddii uu ku mashquulo ismigaa daahirkana ismi daahir hadduu ku mashquulo ismigaa daahirkana loo sii idaafeeyo damiir u noqonaya ismiga saabiqa ee caamilka lasoo qadarayo wuxuu noqonaya caamil yani laazimsanaya caamilka mashquulay laakiin markuu ku mashuulo damiir markuu ku mashquulo damiir waxaa loo soo qadaraya caamilkii oo kale ayaa loo soo qadaraya marka ahantu zaydan darabtu gulaamahu maadaama gulaam oo ismi daahir ku mashquulay daraba ay ku mashquushay waxaa loo soo qadaraya zaydkii laga mashquulay ahantu oo ka laazimaysa lanna haddii addoonkiisi zayd la garaacay yani waa la ihanaystay isagii lama garaacin oo ma odhan kartid darabtu zaydan darabtu ghulaama ma odhan kartid zayd maa darabtahu zayd maadan garaacin yaad garaacday addoonkiisii mar haddaad addoonkiisi garaac isagoo jooga faqad ahanta zaydan zayd waad ihanaysatay idan marka macna ka laazimaya baad soo qadaraysaa yani markaasi macno ka laazimaya ficil wataa ayaa la soo qadaraya ficilkiio kale lama soo qadarayo walzamna kula insaani alzamnaahu waa aayaddi wey wa minha waxaa ka mid ah mawaadicdii mafcuulu bihiga caamilkiisa wujuba loo xadfayey almunaada munaada ka mid ah almunaada naxwu yaa cabdallaahi weeye fa ina aslahu asalkiis waxaa weeye adcuu cabdallaahi weeyaan faxudifa alficlu ficilkii baa la xadfay wa uniiba yaa yaa baa laga naa'ib yeelay canhu can alficli wاlmunaada munaaduhu khamsatu anwaacin shan nooc weeye almufrad alcalamu mufrad calama weeye wالnakiraةu اlmaqsudaةu weeye wالnakiraةu غayru اlmaqsuda weeye wاlmudaafu weeye wاlmushabahu bimudaaf mudaaf mid lagu shabahay weeye halkan wuxuu inoo tilmaamaya sheekhu raximah اllah mawaadicda mafcuulu bihiga la xadfo caamilkiisa waxaa ka mida munaadaha ka mid a marka munaaduhu xaqiiqatan mafcuulu bihi weye almunaada waa kii loo dhawaaqaya ama loo yeerayo weya almunaada almaطlubu iqbaaluhu biya aw ixdى akhawaatiha ba marka la tacriifinaya munaadaha almaطlubu iqbaaluhu waa midka la doonaya inuu kusoo qaabilo biyaa ayaa lagu dalbayaa yaa baa lagu dalbayaa aw ixdaa akhawaatihaa walaalaheed mid ka mid ah ayaa lagu dalbayaa marka munaadaa waa kii loo dhawaaqayo loo yeerayo wey waa bifatxi daal waa almatluubu iqbaalu waa cidda aad doonaysa inay kusoo qaabisho adoo usii maraya yaa ama akhawaadkeeda yaa muxamed ama kuwa la midka ayaa muxamed hayaa muxamed adawaad baa loo isticmaalaa wlilmunaada naai aw kanaiya waay waa kada aya uma haya ayaa iyo haya iyo alfaadda loo isticmaalay ka mid tah lakiin sheekhu hadda alfaadaasi kama waramin marka almaطlubu iqbaaluhu biya aw akhwaatiha wa almunaadaa waa marka daalka la fadxiyo wey laakiin almunaadi haddii la almunaadi waa kii dhawaaqayey marka labay kale yihiin loo dhawaaqe iyo dhawaaqe midna waa kan yani kan dhawaaqa leh oo cod ka soo baxayo oo doonaya in lasoo qaabilo munaadi almunaadi midna waa almunaada waa xaggaa joogood u dhawaaqayso dad ii kaale ad leedahay kan laga waramayo oo markaasi ka mid ah mansuubaadka mafcuul bihiga ah waa almunaada kaa loo dhawaaqayo wey waxaa loo adeegsanayo waa yaa ama walaalaheed kuwii kaloo loo isticmaalayey hamzadii ayaa iyo hayaa iyo kuwii lamidkaha asalku wuxuu ahaa yaa cabdallaahi asalku wuxuu ahaa adcuu cabdallaahi adcuu cabdallaahi icraabtada waa la garanaya adcuu waa ficil mudaaric marfuucu bitajarudi can naasi wاljaazimu calaamatu rafcihi damatun muqadaraةu calى aakhirihi manaca min ظuhuuriha ahiqalu adcuwu waa la ohan kara lakin hiqal baa ku sugan faacilku waa damiir mustatir taqdiiruhu ana adcuu ana cabdallaahi cabda mafcuul buu noqonaya mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi cabda mudaaf allahina mudaaf ilayhi marka ismiga cabda ah mafcuulu bihi buu ahaa kaasa maxaa la sameeyey waxaa la xadfay adcuu baa la xadfay faxudifa alficlu ficil baa la ad ficilka baa la xadfay ficilka wax nasbinayey ayaa la xadfay waxaan laga naaib yeelay yaa ayaa laga marka ya waxay naaib ka tahay ficilkii bay naaib ka tahay ficilkii ayay naaib ka tahay ayib kadib sheekh wuxuu inoo sheegay ismiga loo dhawaaqo ama loo yeerayo shan mid buu noqonaya mufrad calam ah waa mid almufrad اcalam baabka marka la joogo mufrad waxaa loo yaqaanaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf waanay hore usoo aragnay Eh, baabu ism اlah iyo baab اmunaada mfrad waxaa loo yaqaanaa waa waxaan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin ayaa waxaa loo yaqaanaa munaade waxaa loo yaqaana mfrad baan ujeedaa mfrad waxaa loo yaqaanaa waxaan mudaaf ahayn mudaafna aan shabihin marka kaasa waxaa la ohanayaa mfradu calab waxaa soo gudagelaya marka muanihi baa soo gudagelaya waxaa soo gudagelaya jamcu tagsiirkii waxaa soo gudagelaya jamc muanas saalimkii jamc mudakar saalimkii dhammaan way soo gudagelayaan ila ana mudaafna maahan shabiihu bimudaafna maaha way soo gudagelayaan mufrad اcalam ayib waxaa kaloo loo dhawaaqaa loo nadeeyaa annakiraة اmaqsuuda wa ismi nakira isagu macrifo maahan haddana waa maqsuudo waa nakiro markaa adigu aad u qasdaysid weeye nakiro gaar ahaaneed ayaad u qasdaysaa yaa rajulu baad yaa rajulu nin gaaraad ujeedaa rajul wuxuu ku dhacayaa nin o dhan buu ku dhacaya lafdigu rajul waa nakiro laakiin adugu nin o dhan ooma jeedide nin gaaraad ujeedaa yaa rajulu baad leedahay yaa aalibu ayaad oranaysaa yaa aalibu yaa mudarisu waa mudarisiin badan mid gaaraad ujeedaa sowaadix mahan yaa tilmiidu cid gaaraad ujeedaa arday gaar ahaaneed ayadoo tilmiid arday kasta uu ku dhacayo wahaakada waa nakira maqsuuda ya mraatu qof dumaro gaar ahaaneed qof dumaroo gaar ahaaneed yaa rajulu ya mraatu ya waladu ya bintu wahalmajar taas wuxuu noqonayaa nakira maqsuuda waa ismi nakira ah oo afraadii o dhan shamlinaya laakiin adug waxaad ujeedaa cid mucayana cid gaar ahaaneed baad ujeedaa midka saddexaadoo loo dhawaaqa waxa wey annakira hayr maqsuuda waa tii hore bay la mid tahay laakiin tii hore maqsuud bay ahayd markaad leeda yaa aalibu waxaad ujeedaa arday gaar ahaaneed kana waxa wey waa nakiro laakiin maqsuud maaha nakiro maqsuud maaha oo hayr maqsuud yaa haafilan tanabax ninkii khudbadeynaya wuxuu leeyahay yaa haafilan midka yani markaasi khafladu ku dhacday oo tanabah yuu ujeedaa dayib cid gaar ah oo ujeeda may jirto kulu man itasaf biاlkafla hadalkaas waa ku dhacaya yaa kaafilan tanabah nin halkaas ka maraya oo indhada ayaa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadii ninuu gacanta i sawaadix maaha nin gaara asagoo uma jeedaba yaa rajulan khud biyadii ninuu gacanta i qabo ninku donom ha ahaado wahaakada mid biyo ku dhex dhacay oo biyihii ay liqeen baa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyadii waa annakira hayr maqsuuda waa nakiro laakiin aan loo qasdin weeye midka afaraad waxaa weye loo dhawaaqo ama loo nideeyo waa ism mudaaf ah oo kuwa hore aan u soo marray mudaafkii yaa cabdallaahi yaa cibaad allaahi wahaakada waa mudaaf weeye ka shanaad loo dhawaaqay waxa wey almushabahu bimudaaf mudaaf maahane mudaaf buu shabahay horan usoo aragnay almushabahu bimudaaf waa ma tasala bihi shayu min tamaami macnaahu waa ismi la raaciyey ismi macnihiisa dhammaystiraya waa ismi kastaoo la raaciyey ismi macnihiisa dhammaystiraya ismigaa la raaciyey ismi rafcisan ha noqdo ama ismi nasbisan ha noqdo ama ismi jaran ha noqdo yaa kariiman khuluquhu yaa kariiman khuluq waxaan u dhawaaqayaa kii akhlaaqiisu ay wanaagsanayd yaa kariiman khuluquhu waa shabiihun bimudaaf wey inuu shabiih bimudaaf yahayn waxaa ku tusinaya waa ismi la raaciyey ismi kale oo macnihiisa taam yeelaya oo hadda kariim waxaa la raaciyey khuluq baa la raaciyey oo macnihiisa dhamaystir taam yeelaya uuna rafcistay maanta yaa kariiman khuluquhu yaa kariiman khuluquhu waxaa la mid ah haduu nisbisan yahay yaa طaa'ican rabbahu kii rabbigiis aeecayay ayaan u dhawaaqaya yaa caabidan rabahu kii rabbiga caabudayey waxaa dhici karta ismiga macnihiisa dhammaystiraya inuu yahay mid majruur ah oo markaa ku tacaluqaya asaga laftiisa sida yaa caamilan biqur'aan yaa caamilan bisunna saadx mahan yaa caamilan bicilmihi waxaan u dhawaaqaya kii cilmigiisa ku camalfalayey waa shabiihu bimudaaf wey marka shantaas ayaa loo nideeyaa mufrad calama nakira maqsuuda ah nakiratu hayr maqsuudah ah, mضاaf iyo شhaبيiه bالmضاaf weyaan mضاafka شhaبيه bimضاf waa iska waaضح mفrad calm waxa weye waa ism marka hore macriفo ahaa marka hore macriفo ayuu ahaa ayb maanta marka loo nadeeyey wuxuu sheekhu raximah الlah w minha waxaa ka mida mafcuul bihigii caamilkiisa la xadfaya almunaada munaada ka mida naxو yaa cabdالlaahi weeye faina aصlahu aslkiisu wuxuu ahaa adcuu cabdالlaahi adcuu waxaan u yeelayaa cabdالlahi faxudifa اficlu ficilkii baa la xadfay adcuu wa uniiba yaa yaa baa laga naa'ib yeelay canhu can اlficli wاlmunaada ka loo dhawaaqayo khamsatu anwaacin shan nooc weeye shan midun buu noqonaya almufrad اcalam waa mufrad calama waa maa laysa mudaafan marka baabkan la joogo maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf way mufradku wاnakiraة اmaqsuuda waa nakiro markaasi loo qasday cid gaar ahaaneed waa nakiro ismiga mucayan maahan sidiisaba laakiin maanta cid gaar ahaaneed baa loo jeedaa wanakiratu hayru maqsuuda waa nakiro nakiradaasoo hayrulmaqsuudati yani mid loo qasday keyrkeed ah wlmudaafu mudaaf weeye kii la idaafeeyey wاlmushabahu biاlmudaaf waa kii mudaaf lagu shabahay faama mufrad اcalam mufradka calamkahaa wاnakiraةu اlmaqsuuda iyo nakiradii loo qasdayey fayubnayaani waa la binaynayaa calىa maa yurfacaani bihi wuxuu lagu rafcin jiray fii xaal icraab markii la icraabayey fayubnayaani waa la binaynaya calى dami dama lagu binaynaya in kaana hadday yihiin mufradka calamka iyo nakiradii mufradayn laba mufrad hadday yihiin mufradayn hadday yihiin waa marka markii la joogay baabu alicraab hadday mufradayn ahaayeen wailaa waxaan sheekhu u wada mihaalin doona dhammaantood wada mufrad fi hada baab dhamaan waa mufrad in kaana mufradayn hadday yihiin laba mufrad naxw yaa zaydu wey waya rajulu ya xarfu nidaa'in zaydu munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin wya rajul ya xarfu nida rajul munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin ka hor waa mufraduna calam ka dambana waa nakiraة maqsuuda aw jamca taksiirin ahaaya jamcu taksiir naxw ya zuyuudu waya rijaalu ya xarfu nida ya xarfu nida zuyuudu munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin لأnnahu mufradu calam لأnnahu mufradu calam wya rijaalu ya xarfu nida rijaal munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin لأnnahu nakiraة maqsuuda oo maxaa loo oranayaa mfrad calى maxaa loo leeya zuyuud waaba jamce lanna mudaafna maahan mudaafna ma shabihin ida waa mfrad waa inaad marka fahamtaa mfrad baabkan waxa loo jeeda wa inaad fahamtaa maanta baabkan marka la joogo waa mfrad yaa zuyuudu wa in kaana jamcan jamcaba ha ahaado laakiin tacriifkii mfrad marka lagu dabaqo baabkani ma soo mfrad baa ku dabaqmaya lanna mudaafna maahan mudaafna ma shabihin ya rijaalun waa la mid marka tan dambana waa nakiro maqsuudah ka horan waa mfrad calamawi oo jamca muanahin jamac muanas ahaayah jamacaasoo saaliman nabad galay naxو ya muslimaatu ya xarfu nida muslimaatu munaada mabniyu calى dm fi maali fii maxali naصbi waa jamac laakiin baabkan marka la joogo waa mufrad baabkan marka la joogo waa mufrad maxaa yeeley mudaaf maaha shabiih bimudaafna maaha aw murakaban masjiyan ahaya murakab masji ah murakab masjiya ahaya naxو ya macdi karibu ya macdi karibu ya xarf nida macdi karibu munaada mabniyu calى dam macdi karib munaada mabniyu calى dam fi maxali naصbin لأnnahu mufradu لأnnahu mufradu calam waa nin magaciis wey macdi karib baabkan marka la joogo waa mufrad laakiin marka la joogo baabulcalam macdi karibka muxuu noqonayaa mufrad mase غeyr mufrad marka baabulcalam la joogo غeyr mufrad buu noqonayaa لأnna baabkaas maxaa mufrad loo yaqaan baabulcalam maa laysa murakaban saxa wey asaguna muxuu yahay macdi karib waa murakab saxa wey marka baabulcalam marka la joogo waa غeyr mufrad weeye baabkan marka la joogana waa mufrad taasuu noqonaya marka mabniyu calى dam fi maxali naصbi لأnnahu mufradu calam waayo mudaafna maahan shabih bimudaafna maahan wayubnayaani calى اأlifi alif baa lagu binaynaya fi الtahniyati tasniyada dhexdeeda naxw ya zaydaani waya rajulaan wayubnayaani waa la binaynaya mufradkii calamka ahaa iyo nakiradii maqsuudada ahayd calى اalifi alif baa lagu binaynaya fi tahniya tasniyada dhexdeeda markay dhacaan ayaa markaasi loogu binaynaya alif naxw ya zaydaan waya rajulaan ya xarfu nida zaydaani munaada mabniyu calى اأlif fi maxali naصbin لأnnahu mufradu calam wya rajulan ya xarf nida rajulaani munaada mabniyu calى اأlif fi maxali naصbin لأnnahu nakiraة maqsuuda wa calى lwaaw wow waa lagu binaynaya fi اljamci yani jamc dhexdiisana waxaa lagu binaynaya wow waa lagu binaynaya naxw ya zayduna dheh ya zayduna ya zayduna ya xarfu nidaa ya xarfu nidaa zaydun munaada zaydun munaada mabniyu calى اlwaaw fi maxali naصbi لأnnahu mufradu calam zaydun waa jamc dana baabka marka la joogo wuxuu noqonayaa mufradun calam buu noqonaya waayo mudaafna maahan mudaafna ma shabihin marka sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllah labadaa hore mufradka calamka iyo nakirada maqsudada inay mabni yihiin inay yihiin mabni waxaa lagu binaynayaa wixii markaa lagu rafcin jiray markii la joogo baabu alcraab ayaa markaasi lagu binaynaya maxaalu nasbayna markaa yaalaan marka ama mufrad ha noqdaan ama musana ha noqdaan ama jamac ha noqdaan jamaca tagsiir ha noqdo muanas saalim ha noqdo mudakr saalim ha noqdo musana ha noqdaan dhammaan wixii lagu rafcin jiray ayaa lagu binaynaya maxalka yaalaana waa maxal nasbo weeyaan marka waa iska waadix wey wاthalaaثaة اbaaqiyatu saddexda soo hartay mansuubaة waa la nasbiyey laa gayru jaaئiza gayr banaan ma jiro wa hiya saddexdaasi annakiraةu غayr اmaqsuuda annakiraةu nakiro wey nakiradii hayr اmaqsuudati aan loo qasdin ka qowl acmaa waa kii indhaha lahaa hadalka u yihi oo kale yaa rajula khud biyadii yaa rajula ninow khud qabo biyadii gacanta i qabo wاlmudaafu mudaafkii wey naxw yaa cabdالlahi oo kale wey ya cabdالlah wاlmushabahu bimudaaf wey mudaafkii lagu shabahay naxw ya xasana wajhu wya طaalican jabalan wya raxima bاcibaad waqad taqadama waxaa ku soo hormaray fii baabi la baab lah waxaa ku soo hormaray alatii laadaasoo linafyi اljinsi u sugnaatay jinsi anfintiisa waxaa ku soo hormaray bayaanu اlmushabahi biاlmudaaf cadayn la cadaynayo mushabah mudaafkii lagu shabahay warkiisa horaan uso aragnay tacriifkiisu sheekhu inoo soo sheegay wabayaanu lmuraadi bimufradi mufrad waxaa looga jeedana fii hada baabi baabkan waxaa looga jeedo iyo baabula mufrad waxaa looga jeedo baabula ayaan kusoo aragnay halkan shekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllah markuu inoo tilmaamay ismiga loo nadeeyo inuu yahay shan laba ka mida ah uu inoo sheegay inay mebni yihiin halkan wuxuu kaga waramayaa laba haddii mebni ay yihiin saddexda kale maxay noqonayaan saddexda kale waa mansuub saddexdaas waxay noqonayaan waa nakiradii eh, hayr maqsudad ahayd iyo mudaafkii iyo shabiihu bimudaafki saddexaas waa la nasbinaya mebni ma noqonayaan waa mucrab waana mansuub weeye miثaalu sheekuna siiyey eh, annakira hayr اmaqsuda waa sida ninka acmaha qowl acma wuxuu leeyahay لأnna اacmى laa yaqsud shakصa bcaynihi ninka indhaha la qof gaaru ujeeda ma jiro qof indha dibadda taagan oo la rajula khud biyadi cid gaar ahaaneed markaasi u ujeedo ma jirto marka litawdiixun baa loo jeedaa marka acmaa lagu qaydaye waxa weeyaan eh, cid kastoo waxaa weeyaan cid u dhawaaqaysa ciddaas aysan mucayan ahayn waa nakiratun hayru maqsuuda ismi nakiro kaste oo markaa maqsuud aan ahayn wuu la mid noqonaya marka yaa rajula khud biyadi yaa xarf nidaa yaa xarf nidaa rajula munaada mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu calى aakhirihi liannahu nakiratu hayru maqsuuda yaa rajula waxay ka dhigantay adoo yihi adcuu rajula oo rajulkaasi asaalatan mafcuulu bihi wey adcuu baa markaas ku camal falaysa yaadana waxay naaib ka tahay adcuu bay naaib ka tahay khud biyadii waa jumlo markaasi kale waa khud waa ficl amar faacilku waa damiir anta biyadii jaari majruur weeyaan wuxuu ku tacaluqaya khud yad mudaaf eh, yadi mudaaf waliya mutakalim mudaaf ilayhi almudaafku mithaalkiis wuxuu noqonayaa yaa cabdallaahi marka yaa cabdallah yaa xarfu nidaa cabda munaada munaada mudaafu mansuubu wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu calى aakhirihi cabda mudaaf allahina mudaaf ilayh almushabah bimudaafna wuxuu inoogu mihaaliye yaa xasana wajhuhu wayaa taalican jabalan wayaa raxima bاlcibaad yani waa ismigii shabiih bimudaafkii horaan usoo aragnay waa ismiga la raaciyo ismi macnihiisa dhammaystiraya ismiga ha noqdo mid rafcisan ha noqdo mid nasbisan ha noqdo mid markaa jaran isagoo la raaciyey mid rafcisan waa sida yaa xasanan wajhuhu wey xasan waa sifa mushabiha ah wejhuna waa faacilkeedii wey wejhuna waa faacilkeedi wejh mudaaf huna yaa xasanan wejhuhu waa faacilkii marka yaa xasanan yaa xarf nidaa xasanan munaada shabiihu bimudaaf mansuubun wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi wejhuna wuxuu noqonaya faacilkiisi maadaama xasanku sifa mushabiha uu yahay waya طaalican jabalan ya xarf nidaa طaalican munaada shabiihu bimudaaf mansuubun wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi faacilku waa damiiru طaalican huwa ism faacil weeye jabalana mafcuul buu ka dhiganaya wya raxima bاcibaad ya xarf nida raxiima munaada raxiima munaada shabiihu bimudaaf mansuubu wcalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu calى aakhirihi bاlcibaadi balba xarfu jar cibaad majruur bilba wاljaaru wاlmajruuru mutacalaqu biraxiim kii unaxariis addoommada u naxariisanayey marka bilcibaadi waxay ku tacaluqaysaa raxiim ayaa markaa lagu tacalujinaya wuxuu sheekhu raximah اllah wاhalaaثaة اbaaqiyatu saddexda soo hartay mansuubaة waa la nasbiye laa hayru jaaئizan hayr ma banaana wahiya iyaduna annakiratu hayr maqsuuda waa nakiro aan loo qasdin ka qowl acmaa waa kii indhaha la'aa hadalkiisii oo kale uu yidhi yaa rajula ninow ku doon ha ahaado khud biyadii gacantayda qabo yaa khaafilan kii halmaansanaa dikriga ilaahay yaa khaafilan tanabah baraarug soo jeedso yaa rajulan buu sheekhu haddana yidhi yaa rajulan laba haddi laga dhigo waa la mid yaa rajulayni yaa rajulayni eh, khudaa biyadii waa la mid yaa rajulayni khudaa biyadii yaa muslimiina khuduu biyadii waa la mid marka waa markuu laba u qasdayo wey ama jamacu u qasdayo ama mufradu u qasdayo waa isku mid intuba wuxuu noqonayaa nakiratun hayru maqsuuda ciddaa loo qasdaya mufrad qof ha noqdo ama ha ka bataan laba ha noqdaan ama jamac ha noqdaan kay doonaanba ha noqdaan oo marka ciddaasi aysan ahayn cid markaa si gaar ayaga loogu qastayo ayib wuxuu sheekhu raximah اllah wاlmudaafu mudaaf weeye naxwu yaa cabdallaahi wاlmushabahu bimudaaf wey mudaafkii lagu shabahay naxwu yaa xasanan wajhuhu wayaa طaalican jabalan wayaa raxiima bاlcibaadi yaa xasanan wejhu waxaan u yeerayaa kii wejigiisa u wanaagsanaa wayaa aalican jabalan kii buurta korayaan u yeerayaa wayaa raxiiman bilcibaadi kii addoommada u naxariisanayey ayaan u dhawaaqaya u yeeray haasuu macnuu noqonaya waqad taqadama waxaa ku soo hormaray fii baabi laa laa baabkeeda waxaa ku soo hormaray alatii laadaasoo linafyi jinsi u sugnaatay bayaanu lmushabahi bilmudaaf cadayn la cadaynayo almushabah bilmudaaf iyo wa bayaanulmuraadi bilmufrad mufrad ujeeddada laga leeya mufrad maxaa loo jeedaa cadayntiisana way soo hormartay fii haada albaabi baabkan waxaa looga jeeda mufrad iyo baabulaa labaduba waxaan ku soo aragnay baabulaa wallahu aclam